oo ahayd habeen isniin ahna waa tii aan u baajinay casharka inkastoon idiin soo sheegin muxaadaradii iyo nadwadii qiimaha badnayd ee halkan ka dhacday <clears throat> caawm insha allahu tabaaraka wa tacala waxaan sii wadaynaa baab lhayra hayradii ayaan sii wadaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala axaadiis dhowr ah ka dhiman oo ka harsan xadiidka saddex kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiix ah qaala alimaam nasai alay mt abarna yusuf ibn saciid ibn muslim mansisi so halkaa ma ahayn qaala xadaثana xajaaj alacwar can bni jurayj qaala akhbarnii cabdullahi bn abi muleyka annahu isaga samica wuxuu ka maqlay muxamed ibni qays ibni makrama yaquul isagoo samictu caaishata aan ka maqlay umi اlmuminiin radia allahu tacala ardaha tuxadiثu iyadoo ka warramaysa qaalat waxay tiri muna caaisha uxadikum waxaan idinkaga sheekaynaya canii ani xaggayga cala nabi nabig sal slm aniga iyo nabigeenna hawshana dhexmartay aan idinkaga sheekayni amaba uxadikum ay aw uxadikum idinkaga warrama ma idinkaga sheekeeya canii ani xaggayga cala nabi nabiga xaggi sal slm wixina dhexmaray ma idiin sheega oo warbixin idinka siiya qulnaa waxaan idhi balaha inaadan noo sheegin iska dhaafin noo sheeg oo noo sheeg oo naga dharji qaalat waxay tir umuna caaisha radia allahu taala anhu ardaha lamaa goortii kaanat ay ahaatay leylatii habeenkaygii alatii habeenkaasoo huwa isagaba cindii agtay u ahaaday huwa nabiga cindii agtay u ahaaday tacnii anabi nabiga ulijeeda sal slm inqalaba nabigu soo noqday sala allahu calayhi waali wasalam fawadaca wuxuu dhigtay naclayhi labadiisa kabood ayuu dhigtay cinda rajlayhi labadiisa lugood agtiisa ayuu dhigtay wadaca ridaahu goysin muxuu ahaa wuu dhigtay wa basata wuxuu fidsaday arafa isaarihi osguntigiisa daraf ka mid a ah calaa firaashihi firaashkiisa ayuu nabigeena ku gogladay sala allahu calayhi waaalihi wasalam firaash markii aad maqashaanna yo soo dhicin firaashyadan jilacsanoo isboonjada iyo suufkii ka samaysan ma ahan alga kan ugu fiicanoo nabiga ku saxan jir sal slm xaskusha ama algada noocaas noocyadaas ayaa intii la yara jujugeeya ayaa kadibna booska suufka iyo booska waxaa la gelin jiray la gelin jiray iisheeg muxuu ahaa sboonjada ayaa la gelin jiray korna waxaa laga yaabaa inuu salli caadi amaba galo caadi u iska yaha laga yaabaa oo nabigeenna calayhi salaat slaam markuu saacdo dhinaciisa dhan ay haraarto oy saa u wada saamayso ayaa laga yaabaa marka firaashkan caadiga oo taqaanaan oo xataa haddii go' caadi ah oonan jilacsaneyn lagu goolo qofku laga yaaba inuu yihahdo war waxaan go fiican maan mid jilacsan ii keena noocaas ayaan loo qaadanin abadan nabigeenna calayhi salaat slaam nicmadaas intaad leeg adduunka ilahay kuma siinin ilahay wuxuu u diyaariyey kii aakhiro kii jannada yuu rabbigan u diyaariy subxaana wa tacaala waayahay kadibna waxay tihi wabasat wuxuu ku fidiyey arafa izaari hoos guntigiisa daraf ka mid a ah calaa iraahi firaashkiisa ayuu nabiga ku fidiyey gogashiisii falam yalba ma nagaanin ilaa rayhamaa danna ilaa xilli uu u maleeyey annii aniga qad raqadtu inaan hurday xilli wuxuu uu yara kaadiyo inaan yara hurday xilli uu maleeyey intaasba ma nagaanin kadibna falam yalbad ma nagaanin ilaa rayثamaa danna ilaa xilli uu malay ani ani qad raqadtu an hurday uma kadibna intacala uu kaba gashtay ruwaydan si tartiib ahoo aan dhaqdhaqaaq iyo qubiqac ah lahayn yacni aanan cod iyo sawt lahayn iyo shanqar aan lahayn wa wuxuu qaatay ridaahu go-iisana wuu qaatay ruwaydan si shanqarlaan tartiib ah uma kadibna fataxa albaaba albaabka ayuu furay ruwaydan si tartiib ayuu uray u furay wa kharaja nabigu iska baxay sal slm waajaafahu wuxuu soo celiyey albaabkii rawaydan si tartiib ayuu usoo celiyey wajacaltu waxaan yeelay dircii diracaygii fii ra'sii madaxayga ayaan dalaq ku siiyey oo madax ayaan mxu aan surtayoon oo isku riday wayaan cambuurkayga iyo wixii aan xihanay wakhtamartu kadibna khimaar ayaan xirtay oo xijaabkayga ayaan isku taagay wataqanactu izaarihi hoosgontagayga dhexda ayaan dhab ku siistay fanalaqtu kadibna waan dhaqaaq fii aari fii irihi nabiga raadkiisa ayaan qabtay raadgoob ayaan galay xataa jaa ilaa u nabi ka yimid sal sl baqiica qubuurta baqiic markuu istaagay farafac wuxuu kor u qaaday yaday labadiisa gacnood alaaa maraatin saddex jeer ayuu kor u qaaday wa aala alqiyaama istaaggan aad buu u dheeray nabigeena sal slm intuu muxuua gacmaha korsaa ugu haayey aad iyo aad buu ugu daahay mar buu qaaday mudduu ku daahay mar labaaduu ku celiyey mudduu ku daahay mar saddexaaduu ku celiyey mudduu ku daahay wa aala qiyaama istaagan aad buu dheeray uma kadibna inxarafa nabigu uu soo noqday sala allahu calayhi waaalih wasalam wanxaraftu waan soo la soo noqday fa asraca nabigu wuu degdegey fa asractu ana waan degdegey fa harwala wuu rucleeyey fa harwaltu ana waan la rucleeyey fa axdara nabiga wiise soo dayey marka aad ayuu muxuu usoo dheereeyey faaxdartu ana waan iska soo dheereeyey oo aad baan usoo orday orod oo weliba meesha u dambaysay ah wa sabaqtuhu nabiga waan ka hormaray sala allahu calayh wali wasalam musaabaqadan nabigeenna waad ogsoontihiinoo umuna caaisha iyo nabigeenna laba jeer ay tartameen mar uu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka hormartay mar nabigeena waxaa ka hormartay umuna caaisha marka iyadana waxay ahayd gabar yaroo aanan weli aan cursaanin ka hormara ay ka hormartay may nabigeena ka hormary sal sl afwan kadibna mise ayadaa ka hormartay ayadaa ka hormartay afwan iyadaa ka hormartay kadibna muddan la joogay oo iska hilmaamtay markii nabigeena calayhi salatu slam safar buu ku sugnaa isaga iyo iyada ayaa markaa meel gooni u yara baxeen markaasaa waxaa weeye waxaa ku yihi aan kula tartama marka markaasaa nabigeena uu ka dheerayay calayhi salatu slam aad iyo aad xilliga iyadaana caaisho waxay leedahay waa xilli aan culsaaday oo hilib u i koray markaasa nabigeena ma hilmaamin wuxuu yidhi tilka bitilka tanayto haadii bitilka tanayto maanta aan muxuu aha ah, tartanay oon maanta aan kaa dheereeyey waxay isu dhacayaan ama laisu tuurayaa amaba ay u tahay ka argudasho insaxa tacbiir tii berigii aad iga orod badisay marka fa sabaqtuhu marka waxaa laga yaabaa xilligaas ay ka dheeraynaysa nabigeena sal slam xilligaas hore oy aad u culsayn inay ahayd ayaa laga yaabaa oy aad u fududayd radia allahu taala ardaha fadahaltu kadibna guriga ayaan soo galay falaysa ma ahanin ilaa an idajactu inaan saaxday waxaanan ka ahayn fadaalna kadibna soo galay markaan dhalka dhinacba uu soo galay nabigena sal slam waay faqaala wuxuu yidhi maa ya caaisha caishay maxaa ku daaray xashyan waad neef qaadaysaa waadna calool buuratayn ama dee neeftii amogta caloosha kor usoo qaadaysa calooshaada maxay kor ugu soo kacaysaa oo ood neef tuuraysaa weeyaan qaalat waxay tihi laa maya laa maya qaala wuxuu yidhi may wax ma jiraan yani dhib ma jiro ama wax cusuboo weyn ma jiraan qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm latukbirinii waad ii sheegi ood ii sheegi aw layubirii layukhbiranii latukhbirinii waad ii khabri ood ii khabri aw amaba layukhbirannii allah alla weyna ii khabri oo ii khabri oo ii khabri warka xaalad say u jiraan waad ii sheegi ood ii sheegi ood ii sheegi haddii aad ii sheegi weydi soomaha allah ii sheegi weeyaan waaye allaiif allihii lufiga badnaa alkhabiir ee amar kasta ee xaalad kasta baatinkeeda iyo meesheeda qarsoon aad ku ogaa weeyaan qultu waxaan idhi ya rasu rasuulka allow biabi ufdiika waxaan kugu furnaa biabi aabbahay anta iyo wayumi hooyaday fa ahbartu kadib waxaan u sheegay alkhabara khabarkaan u sheegay inaan hinaase iyo masayr u galayo xaasaskaada inaad qeyb ka mid inaad aaday ay ugu soo dhacday saasaan markuu dabagalay qaala wuxuu yidhi fa anti adiga miyaa ahayd assawaadu madowgii iyo qofkii muxuu aha muuqi alladii kaasa ra aan arkay amaami hortayda qofka hortayda waxa ka muuqday hortayda oo madooba oo qofka bini aadamka waykaa miyaad ahayd ama socday miyaad ahayd qaalat waxay tii nacam alhadani nabiga wuxuu iga yara jubaday amaba jug iga siiyey fii sadri xabadkayga lahdatan muxuu ahaa jug awjacadni xanuujisay saasuu igu dhuftay nabigeena sal l slm o uma kadib qal wuxuu yh daninti miyaad umalaysay an yaxiifa inuu kugu cadaalad kugu jawr sameey ama dulmi sameey allahu alla weyne calayka korkaadi wa rasuulu rasuulkiisa qaalat waxay tihi mahmaa yaktum yaktum annaasu dadka wax kastoo qariyaan faqad calimahu اllah alweyne wuu ogsoon yahay qaala wuxuu yihi nabigeen sl camha qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi sala slam faina jibriila jibriil calayhi الsalaam ataanii wuu yimid xiina goortii rayta aadii aragtay oon baxaya weeyaan amaba xilliga aad muxuu ahaa hawshaas kabagashiga iyo mxuu albaab soo laabitaanka iyo tartiib bixitaanka iyo shanqaryaradii markaan samaynayey waxaa weeyaan jibriil calayhi الsalaam ayaa ataani iyimid xiina goorti ra'ayti aad aragtay walam yakun muusan ahayn jibriil yadkhulu calayki mid ku soo gala waqad wadacti walxaal qad wadacti aad dajisay ood dhigatay iyaabika dharkaada adiga oo dharkaadii siibtay oo cawradaadii ay muxuu ahaa asturnayn inuu muxuu ahay soo galana ma ahayn ma soo geli lahayn weeyaan kow fanaadaani kadib uu ii dhawaaqay fa akhfaa minki adigu kaa qariy dhawaaqa faajabtuhu waan jiibay faafaytu minka adna waan kaa qariyey fadanantu waxaan u maleeyey an qad raqadtii inaad huraday ayaan u maleeyey wakhashitu waxaan ka baqay an tastawxishii inaad cidloota oo gurigii labada naguba isdugsanaysa weheshanayna inaad cidloota waxaa laga yaabi jiray laga yaabaa inay xiliyada u nabiga maqan yahay gabdho kale ay la saxanayeen maxaarimteeda ay la saxanayeen iyo muxuu ahaa bariiro iyo cidda la midka ah kow wakhashitu waxaan ka baqay an tastawxishii inaad cidloota faamaranii wuxuu i faray jibriil an aatiya inaan imaado ahla اbaqiic qubuurta baqiic inaan tago oo faastafira dembi dhaaf aan allo u weydiiye lahum iyaga ayaan waxaa weeyaa u i faray sidaa iyo amarkaas ayaan ku baxay oo waxaa weya jibriil uu ii sheegay calayhi الsalaam xaaladda noocaas ay ahayd ayuu ku yihi nabigeena sal sl umna caaisha rawaahu caasim can cabdillaahi ibni caamir can caaishata calaa gayri hada lafd lafdigan lafdi aan ahayn ayuu ku wariyeo waa kan dambe lafdigan xataa nooma sheegin laakiin waa isku macaanidii weeyaan xadiid saddex sagaal boqol iyo shan lixdanaad waa xadiis akhbarna cali ibn xujr wa xaafid qaala abana shariik ibn cabdilahi alqaadi saduuqun yukhtiu tagayara xifduhu mud waliya alqada can caasim ibn cabdillahi ibn caasim ibn cumar ibn khaaab alqurashi waa can cabdilaahi ibn camir ibn rabiicata alcadawi welida calaa cadi nebi sala allahu alay slam can caaishata ummi lmuminiin radia allahu ta anha qalat waxay tir ummu caisha faqadtuhu min alleyl habeenka ayaan waay wasaaq alxadiid xadiidka ayuu sidii horeen usoo marnay si noociisa ayuu kaxey weeyaan intaas waxaa noogu idlaaday cishrat nisa dumarka in hab fiican lagula dhaqdo ayaa halkaa noogu gabagaboobay halkan waxaan gelayna insha allah tabaraka watacala kitaabu taxriimi dam kitaabu taxriimi dami dhiigga in la daadiyo xaaraannimadiisa ayuu baabkan u baabay ama kitaabkan u kitaabiyo weyaan dhiigga marka xaaraanta ah waxaa weeyaan waa qof muslim ah dhiiggiis waa xaaraam sidoo kale qof gaal ah oon xarbi ahaynna dhiiggiisa waa xaaraan xaalado marka waxaa jirta qofka muslimka dhiiggiisa uu xalaal noqoni waa athayib الzani wالnafsu bالnafs wالtaariku lidiinihi almufaariq ljamaca saddexdaas kooxood ayaga dhiigooda waxaa weeyaan macsuum ma ahan waa qofka inta isaga oo xerig islaam xirtay ku dhaqday oo ku galmooday kadibna zina ku dhacay kan labaadna qof ayuu dilay annafsu binafs kan saddexaadna diinta islaamka ayuu ka baxay oo murtad banaanka tagay oo islaamnimada uf yidhi asaga ayaa uf ah kaasna waxaa weeyaan dhiiggiisa wuu bannaan yahy nabig sal slm marka intaas inta ka soo hartay waxaa weeyaan qofka muslimka dhiiggiisa ma bannaano qofka muslimka dhiiggiisa ma bannaano weeyaan qofka kaafirka hadduu yahay musta'man mid magangelye la siiyey amaba uu mucaahad yahay mid ballan iyo heshiis aad ka dhaxday hadduu yahay isna dhiiggiisa waxaa weeyaan ama dimi dhiiggiisa isna ma bannaano weyaan ma bannaano qofki dilana waxaa weeyaan qofka muslimka ah waman yaqtul mumina mutacamida fajazaؤhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu caleyh walacanahu soo maha ilaa akhiri اlaaya qofka dimiga dilina nabigeena wuxuu yidhi sal slam lam yarix raaixat aljanna jannada udugeeda iyo carfoonteeda ma hela ayuu nabig yidhi sal sl qof dimi ah ama mucaahada ama mustaamana qofka dilo saas weeyaan laakiin kaafirka xarbiga ah oo jihaadka muslimiinta ad ka dhexeeya isaga waa lagu durdurinayaa maxaa yeelay qof dee la dagaalama dagaalun ka dhexeeya laba dowladoo dagaalama soo ma arkin ama laba qowmiyaedoo dagaalami waa sidaa weeyaan wax ishkaalla ah ma lahan laakiin dagaalka yaa dagaalka horkici markii jihaad uu noqda yaa iska awoodda jihaad lagu iclaamiya ama lagu horkaciya iskala wa waa meesha hadda muxuu ahaa haye xuduudda hadda aan sheegnay oo xaddu zina iyo sidoo kale waxaa weeyaan qatlu nafsi oo nafti la dilay sidoo kale murtadki yaa iskale weeyaan ma afraad الnaas ma annagaa iskale maya waa in la helo sulطa iyo awood iyo waxaa weeyaan dowlad islaami ah oo waxaa weeye manca iyo awood lah oo muxuu ahaa dhisan oo muxuu ahaa ciidankeedii lah oo waxeedii lah oo isku toosan oo meeshii garsoorkii lah oo wax walba laho isku aadan waa in la helo laakiin afarta qof oo is urursatay inaan dhahno annaga ayaa xadka oogeyno manacana aan lahayn dowlad aan waxba aan lahayn fasaadaa ka dhalanayo nin walba marka wuu filinaya kuwa kan murtaduu noqdo iska dil waa hadda waxyaabaha socda hadii masjid ku jiro safka hore alle murtad weyl iska dili kow waa la sir qori masaajidka lagu soo albaabkiisa wabillahi towfiiq maxaa yeelay waa murtad war aliin allemey <laughs> ya waa imtixaankana haystay ka mid tahay nasal allah asalama alcaafiya kitaabu taxriimi dami dhiigga xaaraanimisa kitaabkan u kitaabiy xadis saddex kun sagaal boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis akhbarna haarun ibn cabdillahi ibn bakaar ibn bilaal dimashqi waa saduuq qaala xadaثana muhamed moxamed ibn ciisa wa ibnu sumeyc صدوq يkطئ ويdلس رمya بالqdر qال xadثna حmayd حmayd بن أbي حmayd الطويل البصري wa ثiqة مdلس عن أنس بن مالك رضي الله taعالى ارضاه an nabi nabigena wuu ka wari khadimka khadimka nabige nabigen wuu ka wari alayh sla slam qala wuxuu nabigeena alayh sla slam umirtu waxaa lii faray axaadiista noo imaan doonta intooda badan macnahan hadda xadiidkan uu sheegay lafdiga ha ku kala duunaadeena laakiin macnahana muddo dheer ayaan wadi doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala waaye umirtu waxaa lii faray an uqaatila almushrikiin gaalada inaan la dagaalamo alla wax la wadaajisay xataa yashhaduu ilahay ka qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudin ila allah alla weyne mooyane wa ana muxameda nabi maxamed cabdu rasuulu rasuulka alle iyo addoonkiis inuu yahay faidaa shahiduu haddi qiraan an laa ilaaha ila allah haddii ay kelima tawxiidka qiraan wa ana muxameda nabi maxamed cabduhu rasuulu rasuulka alle iyo addoonkiis inuu yahay qiraan wasalluu salaatana salaadanaga ay tukadaan wastaqbiluu qiblatana qibladanaga ay qaabilaan waa kal wadaabadabaixna gowrac annaga ay cunaan faqad xarumat calayna anaga xarumat way xaaraan noqota calayna dusha naga dimaauhum dhiigiyaalkooda xaaraanaga noqda weyaan amwaalum xoolahooda ilaa bixaqiha xaqa kelima tawxiidka mooyaan inta kale xaran ayuu naga noqdo weyaan marka qofka haddiiba marba uu tawxiid ku dhawaaqo oo waxaa weya shacayrka islaamkana u muujiyo dhiiggiisa ma banaana xadiis saddex kun sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiix akhbarana moxamed ibnu xaatim ibnu nucaym almarasi almasisi wathiqa qaala xaddatana xibaan ibnu muusa almarasi wathiqa qaala xaddatana cabdullah cabdullahi cabdulahi bn xumayd ibn awiil wax ka jira lamaarka can xumayd axsanta can cabdilahi mubaarak waa imaamkii kadibna waxaa weeyaan can xumayd ibn abi xumayd awiil sooma ibnada can xumayd ibn awiil ibnadana ayadana ka tuuro meesha can xumayd awiil waa axsanta anaga w annaga waa iska kharimeen caawa waxaan <laughs> gallay weyn qaala xadaana cabdullahi bn mubaarak can xumayd ibn abi xumayd awiil can anas bn malikin radi allahu tacala canhu arda ana rasul rasulka al sal slm qala wuxuu rasuulkeena umirtu waxaa liifan an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ila ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah ana muxamada rasulah faida shahaduu ati ay qiraan an laa ilaha ila اllah ana muxamada rasuululah ay qiraan wastaqbaluu qiblatana qibladanaga ay qaabilaan waakaluu dabiixatana gowracanaga ay cunaan wasaluu salaatana salaadana ay tukadaan faqad xarumat calayna waxaa naga xaaraan noqon dimaahum dhiigyaalkooda wa amwaalhum maalkooda ilaa bixaqi xaqeeda mooyeen lahum ayaga usugnaaday ma ayaa u sugnaaday lilmuslimiin muslimiinta ay leeyihiin wa calayhim korkooda waxaaday ma calayhim muslimiinta korkooda waxaadir waa ahaaday yacni marba haddii intaas ay la imaadaan waa muslimiin xaqa muslimiinta lagu leeyahayna way leeyihiin xaqa muslimiinta ay leeyihiinna way leeyihiin weyaan xadiis sagaal boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa saxiix akbarna moxamed bin mutala canasi xaafid qaala xadathana moxamed bin cabdillahi bin alansaari wathiqa qaala ambana xumayd bin abi xumayd awiil qaala sa'ala wuxuu weydiiyey maymuun ibnu siyaahin maxaa idiin qoran maymuun siyaahin kadibna ya an anas an anas an anas mali ma geliya macnaha haddii kale si uu ku toosaa meesha ma taalo can maymuun qaala saala wuxuu weydiiyey maymuun ibnu siyaahi ninka la yidhaahdo ayaa anas ha canta looma bahn umayna axsanta anas wuxuu noqonaya mafcuulkii noqona markaas sa'ala wuxuu weydiiyey cafwan maymuun ibnu siyahin wuxuu weydiiyey anasa bna malikin anas oo ini maalik ayuu weydiiyey oo qaala wuxuu yidhi yaa abaa xamza abu xamzow abu xamza marka maxay tahay waa kunyadii anas bn malik radia allahu ta arda wuxuu weydiiyey maa yuxarimu maxaa xaaraan ka dhiga dama almuslimi qofka muslimka dhiigiisi wa maalahu maalkiisa ma xaaraan ka dhigo faqal wuxuu yidhi man shahida qof qiro an laa ilaaha ila allah ana muxameda rasuula qiro wastaqbala qiblatana qibladanaga qaabilo wasallaa salaatana salaadanaga dukado wa akala dabiixatana gowrac anaga cuna fa huwa isaga muslimun waa muslim lahu ayuu usugnaaday maa lilmuslimiina muslimiinta waxay leeyihin ayaa usugnaaday wa caleyhi korkii waxaaday maa cala muslimiin muslimiinta korkooda waxaadan korkiis ayaa ahaad ayuu ayuu ahaada weeyaan wa caleyhi korkii waxaa ahaaday maa cala almuslimiin muslimiinta korkooda waxaa ahaaday zakadii iyo salaadii iyo soonkii iyo xajki iyo wixii o dhan korkii ahaaday xadيث sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadيث xasن صحيح أخbarna محamed بشhاr بن dar wa ثiqة xاaفظ qala xadaثna cmر بن cاaصم الكilaabi الqayسي وصدوq في xفdi شhayء qala xadaثna cمrان أبوالcawaam cمraan بnu maxaa idin qoran abu alcawaam cمraan ibnu daawir weya daawir cمraan ibnu daawir alcami waa صaduq yahimu rumiya برأي الkhوارج قال xdثna معمر بن راشد الأزدي وثقة ثبت عن الزهري عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال وxu أنس مالك لما goorti توuفiya la oofsaday u geeriyooday rasul rasulka sل sلم اrtadat الcarabu carab way ridoobeen hore waxaan u sheegnay saddex magaalo dadki joogay ma ridoobin maka iyo madiine iyo iyo طaaئف sidaa weeyaan اrtadat الcarabu carab ayaa ridowday islaanima ka laabatay faqaala cmar wuxuu yidhi ya abaa bakrin abu bakrow kayfa sidee baa tuqaatil la dagaalamaysa alcaraba carab ula dagaalamaysaa yaa ku baneeyey faqala abubakr wuxuu yidhi inama in kal qala rasul rasulka wuxu yih sal slm umirtu waxaa la yifan an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ila ka kira an laa ilaha illa allah wa anii ana rasul rasuulka alaan ahay kadibna wayuqiimu salaa salaadda ay ogaan wayu'tu zakaa zakada ay bixiyaan wallaahi allah ku dhaartay low manacuunii hadda ay ii diidaan canaaqan waxar muxuu aha yar oo kaanu canaaqan waxar mima ka mid ah kaanuu ay ahaayeen yucuuna kuwa siiya rasul rasulka sal sl qataltum aan kula dagaalamana calayhi calaa mancihi diidmadiisa canaaqaas ay diideen iyo waxarta iyo muxuu ahaa canuga yaroo ariga ayaa muxuu ahaa ayaan kula dagaalamkula dagaalami lahaa qaala cumar wuxuu yih cumar falamaa goortii ra'aytu an arkay ra'ya abi bakrin ra'yiga abu bakar qad shurixa in la sharxay oo qalbigiisa loo sharxay wayaari sida noo imaan calimtu waxaan ogaaday anahu isaga alxaqu xaq inuu yahay ayaan ogaaday halkii ayaan marka aan raaci weeyaan xadiis sagaal boqol iyo toddobaatan waa saxix akhbarna qutay bn saciid qala xadasana layth ibn sacd can cuqayl ibni khaalid alayli wa iqatun habt can الzuhri qala akhbarnii cubayd اllahi bn cabdillahi bn cutb ibn mascuud alhudali wa iqatun faqiihun habt can abi hurayrata radia allahu taala arda qala wuxu uhi abu hurayra lama goorti twufiya la ofsaday rasul rasulka sal slm waاstukhlifa abubakr abubakrna khaliif laga dhigay he awa kafara uu gaalo man duul kafara gaaloobay oo meel carab ree arbeeda qaala cumar wuxuu leey abubakr wuxuu ku yidhi kayfa sideebaad abubakarow tuqaatilu ula dagaalamaysa annaasa dadka waqad qaala walxal qad qaala uu yidhi rasul rasulka sal slm umirtu waxaa lii faray an uqaatil inaan la dagaalamo annaasa dadka xataa yaquulu ay ka yidhahdaan laa ilaha illa allah faman qaala qofka yihahda laa ilaha illa yihahdo casama minii wuxuu iga eh, ilaashaday ood iga reebtay maalahu maalkiisi wa nafsuhu naftiisa ilaa bixaqi xaqiisa mooyane wa xisaabu xisaabtiisa cala allahi alweri korki ayaa ahaatay weeyaan intaasu marka wuxuu ka dhigtay xujo sayd cumar radia allahu tacala an arda qaala abubakrin wuxuu yidhi wallaah allaan ku dhaartay low qaatilanna waan la dagaalami oon la dagaalami oon la dagaalami man qof faraqa kala geeyo bayna asalaati salaada iyo wazakaad zakada oo salaad dukada zakana ka tago ama labadiiba ka tago waan la dagaalami marka iyada maanic zakaada jira qolyaha murtadiinta laba qaybood ahayn qolyi islaamnimada iskaga baxay iyo qolyi waxaa zakadaba diiday zakada diiday inta kale ogol labaasahayahayan wayaan maxay u daliishanaa zakadii khud min amwaalihim sadaqatan tuطahirum biha watuzakiihim marka zakadaas nabigaa lagu yihi khud min amwaalihim nabigan u dhintay marka khalaas halkaasay daliishanaan waa iska dad la go-on o qaal abubakr wuxuu wallahi baan ku hartay low qaatilna waan la dagaalami o la dagaalami man ayaan la dagaalami faraqa kale ee bayna salaat wazakaat fa ina zakaat zakada xaqu maalka xaqiisa weeyaan wallaahi allan ku dhaartay low manacunay haddii ay diidaan ciqaalan dabar iyo xereg kaanuu an yu-adduunahu kuwa siiyo ilaa rasul rasulka sal slm laqaataltum waxaan kula dagaalami laha calaa manci diidadiisa qaala cumar wuxuu yidhi fa wallahi ku dhaartay maa huwa ma ilaa anii aniga ra'aytu waxaan arkay allah alla weyne sharaca sharaxa inuu sharxay sadra abi bakrin abubakr laabtiisa iyo xabadkiisa lilqitaala dagaal inuu muxua u sharxay ood muxuu ahaa jeclaysiiy aan arkay facaraftu waxaan gartay annahu dagaalkaas alxaqu inuu xaq yahay iyo ru'yadaas inay xaq tahay aan arkay weeyaan yaramuk allah xadiis ku sagaal boqol iyo kob iyo todobaatan abarna ziyad ibn ayub atuusi wa iqatun xaafid qala xadaثna moxamed ibn yaziid alkilaaci iqatun sabtu caabid qala xadaثna sufyaan ibn xuseyn ibn xasan alwasid iqatun fii hayri zuhri can zuhri maxamed shaab zuhri can cubaydilah ibn cbdilah bn cutba alhudri wa iqatu faqihu habt can abi hurayraa radia allahu taala arda abu hurayra qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm umirtu xaliifan an uqaatil annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquulu ilaa ay ka yidhahdaan laa ilaha illa allah faida qaaluu haddii ay yidhahdaan faqad casam waxay iga rabteen iga ilaashadeen mina xagga dimaahum dhiigyaalkooda iyo amwaalum xoolahoodii ilaa bixaqiha xaqeeda mooyin wa xisaabum xisaabtoodan cala allahi alla weyne korkii ayay ahaatay weeyaan wa qaala falama goortii kaanat ay ahaatay riddatu riddadii so halkaa ma falama goorti kaanat ayaad aridatu ridadii oy dadka ridoomeen wayaan qaala cumar wuxuu l abubakr wuxuu ku yidhi atuqaatilu miyaad la dagaalamaysaa atuqaatilu miyaad la dagaalamaysaa waqad samicta walxalqad samicta ad maqashay rasul sl yqul isagoo le kada wa oo tii haddaa soo marn waynu martu qaatilu nas aanu qaatilu nas xataa yashhadu yaquulu laa ilaha illa allah faida qaaluuha faqad casabuu minii dimaahum amwaalum ila bixaqa wasamu cala allahi hadalkaas ayuu u sheegay yaa u sheegay cumar baa u sheegay abubakr buu u sheegay faqaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo sayd abubakr wallaahi allaan ku dhaartay laa ufariqu kalama qaadan bayna salaad salaadi wazakaa zakada wala uqaatilna waan la dagaalama la dagaalamay man faraqa qof kala gay baynahuma iyaga faqaatalnaa macahu waan la dagaalanay abu hurera wuxuu leeyahy annaga abubakar ayaan la jirn on la dagaalanay cumar dabcan waa la jiray fara'ayna dalika arrinkaas waxaan u aragna rushdan hanuun aada ilaahay waafajiyey iyo towfiiq uu rabbi siiy subxaana wa tacala abubakr nayt ayaanu aragnay weeyaan qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi sufyaan ninka sufyaan ibn xusein ibn xasan eh, fi الzuhri laysa biاlqawi ma ahani weyaan wa sufyaan ibn xusein xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa saxiix mutawaatir xadiidkan waa saxiix waana mutawaatir mutawaatir waxaa la yihahdaa maa rawaahu jamaacatu cuduulu hadaarata ku dar tuxiilu alcaada tawaaطuhum calى اkadib min mubtadaءi sanad ilى muntahaa mutawaatir waxaa la yidhaha waasnaduhu ilaa hayin maxsuus ku dar waasnaduhu ilaa shayin maxsuus waxaa weeyaan jamaaco aad u badan ayaa xadiidkan warini jamaaco kaloo aad u badan ayay ka sii warinayaan jamaaco kaloo aad u badan ayay ka sii warinayaan sanadka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa kullina waa wada cuduul waa caadiliin weliba shay la taaban karo ayay waxaa weeyaan ay ka dhigteen u tiiriyeen miaalkiisa marka laba qaybood waa mutawaatirka waa laba qaybood qayb waxaa la yihahda atawaatur lafdi atawaatur allafdi eray ahaan ayuu mutawaatir u yahy lafdigaas waa mutawaatirba laga soo bilaaba saaxibu ilaa nabigeena sal اllah alay slam jamaaca ka jamaaca ka jamaaca ka jamaaca ka jamaaca ayaa hal lafdi ku weerinaysay waxaa ka mid ah man kadaba calayhi mutacamida falyatabawa maqcaduhu falyatabawa maqcadahu min الnaar xadiidkaas waa xadiid mutawaatir ah asxaabu اlkutub laga soo bilaabo ilaa nabiga in laga taga sal slm jamaaca jamaaca jamaaca ayaa kala warinaysay man kadaba qofkii igu been abuurta calaya korkayga mutacamidan xaal uu yahay mid u qasdi haddaad u qasdayn ood gafta rabbana laa tuakhidna in nasiina wakhtana soo geli soomahan ma garad marka mutacamidan falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu maqcadahu min annaar ha u diyaar garooba booskii aad naarta ka gela ahlunaar wuuba yahay ha diyaar garooba ayuu nabig sal slam marka waa mutawaatir xadiidkaas axaadiista waxaa weeyaan mutawaatirka ah oo waxaa weeyaan laakiin aanan lafdi ahaan mutawaatir ku ahayn waxaa ka mid ah axaadiisu shafaaca shafaacada nabigeena sal slm alawd xawdka iyo shafaacada iyo muxuu ahaa masxu khufeynka khufeynka in la masaxa iyo waa mutawaatir axaadiis kusoo aroortay laakiin lafdi ahaan way kala duwan yihiino lafdiga hadda man kadaba caleyh mutacamidan falyatabaw maqcadu min naar lafdigaas say ay ugu soo aroortay shafaacada saas maaha laakiin macno ahaan axaadiis badan oo macnaha isku macno oo mutawaatir ayaa soo aroortay marka mutawaatir saas ayaa la yihahdaa marka u horreysay oon xadiid saxiix mutawaatir soo marna haddana marayna oo imaamka aad gooni u sheegay ma xasuustaan mutawaatir kale oon soo marnay ma xasuustaan waay xadiidkan waa saxiix mutawaatir qaala imaam النasai alيه ramat الlah qaala الxاariث ibn maskin qira'aة calيh waan asmع can ibn wahb cabdالlah bn wahb bn msri qala akhbaranii yunis ibn زيid اlayli can mishaabi zuhri qala wuxu xadaثanii sacيid musayb ana abaa hurayrata cabdiرaحman skhr dowsi rawiyat الإسlaam radia اllahu taala arda waraxima jaamic ruwaat ahbara wuxuu u sheegay abu hurayra ana rasul ui umirtu waxaa lii faray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yihahdaan laa ilaaha illa allah faman qaala qofka yihahda laa ilaaha illa allah asama minii maalahu maalkiisa ayuu iga reebtay oo iga ilaashaday wanafsahu naftiisa ilaa bixaqi xaqiis mooyane wa xisaabu xisaabtiisana allah alweyne korkii ayahat caza wajal jamaca shucayb ibn abi xamsata alxadiiثayn labada xadiidoon soo marnay ayuu jamciyey oo midkaana habka aad u yahaad u wariyey kana habka aad yahaad u wari weeyaan oo waxaa waaye eh, alfaadii dabcan aad kala duuna laakiin ruwaadii hadda kan warisay wixii isaga ka koreeya ayaa marna xadiidka hore habkiisa u wariyey marna xadiidka dambe ayuu wariyey xagga sanadka wax kale maaha qaala aimam nasai abarna waa xadii saddex kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad weyaan dabcan waa xadii saxi akhbarana moxamed ibn moxamed amed axmed ibn moxamed ibn muhiirat alasdi waa saduuq saas imaam nasaai aa yiri akhbarna qof kale waa ninkee wadaadka meesha fadhiimaha waa imaam nasaai qala imam abarna axmed ibn mxamed ibn mira aladi wa saduq qala xadaana cumaan waa kee cumaankan man hada cumaan ali mahaysid haye la soo bood marke waay can shucayb ibn abi xamza can azuhri maxamed shaab zuhri weeyaane cumaan waa ibnu saciid alqurashi wa iqat caabid cumaan ibnu saciid alqurashi waa iqat caabid can شhucayb ibn abi xamزata waa iqaة caabid can zuhri maxamed shab zuhri qal wuxu xadثna cubaydlah bn abdالlah bn cutr bn mascuud alhudali waa iqaة habt faqiih ana aba hurayrata radia اllahu taala arda qal wuxu abu hurayra lama goorta twufiya la ofsaday rasul rasulka sal slm wa kaana uu ahaada abubakrin abubakr bacdahu gadaashiis kaanada watii taamkeeda socda naaqisa ma ahanin yani khaliif noqda weeyaan waa kafar u gaalow man kafara qof gaalow min alcarabi reer carbeed ah qaala cumar wuxuu yidhi ya abaa bakrin abubakrow kayfa sideebaa tuqaatilu nnaasa dadku la dagaalamaysa waqad qaala rasul rasuulkan uu yihi sal slm umirtu xaliifan an uqaatila annaas dadkan aan la dagaalamo xataa yaquul ilay ka yidhahdaan laa ilaha illa allah faman qaala qofki yihahda laa ilaha illa allah faqad acsan wuu ilaaliyey cismo iyo ilaalin ayuu muxuu ahaa siiyey minii xaggayga maala maalkiisi waa nafsahu naftiisa ilaa bixaqi xaqiisa mooyane wa xisaabu xisaabsan allah alla weyne korkii ayaad caza wajal qaala abubakrin wuxuu yihi low qaatilina la wallahi baan ku hartay uqaatil waa la dagaalami low qaatilan waan la dagaalama o la dagaalama dhah waxaa weeyaan man ayaan la dagaalami faraqa kala gey bayna salaat wazaka zakadii salaad ciddi kala geys waan la dagaalami fa ina zakata zakada xaqulmaali maalka xaqiis weeyaan fawallahi alan ku dhaartay low manacuni hadday ii diida canaaqan waxar kaanuu ahayn yu-aduunaha mid siiyo ilaa rasul sl sl sl qaataltu baan kula dagaalamana calaa manci reebitaanka diidnadeeda ilan haddii waxar la diido ama zaka la diido berri salaadda la diidi berri dimasonka la diidi diinta dhan waa dumaysaa weeyaan ko waan kula dagaalami weyaan qaala cumar wuxuu yidhi fawallahi allan ku dhaartay maa huwa ma ahanin ilaa an qad ra'aytu inaan ilaa an ilaa ilaa an ra'aytu inaan allah alla weyne caza wajal sharaxa inuu u sharxay ood u furay ood jeclaysay sadra abi bakrin abubakr xabadkiisa iyo laabtiisa iyo qalbigiisa lilqitaala dagaal facraftu waxaan gartay annahu dagaalkaas alxaqu inuu yahay iyo ra'yigii u wada ayaan gartay weeyaan xadiiska sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa saxiix akhbarana moxamed akhbarana axmed ibnu moxamed ibnu mkirat alazdi waa saduq qaala xadaana cuثmaan بن سعيد الqرشي واثقة cاaبد عن شعyب بن أبي حمزة واثقة cاaبد عن زهري قال xadثني سعيد بن مسyب أن أbا هريرaةa cبدiرحمaن سkردوسي أخبر وxuu sheegay رضي الله taعالى عنه أرضاه ورحمa جميع الرواaة أن رsuل رsuل صل ل sلم قال رsulka وxuu yihi umirtu waxaa liifan an uqاaتل الناaس dadka aan la dagaalamo xatى yaquul ay ka yihahdaan laa ilaha iلا الlah faman qaala qofki yihahda oo laa ilaha ilah yihahda faqad acصama minii wuxuu iga ilaashaday iga reebtay dam nafsuhu naftiisi wamaalahu maalkiisa ilaa bixaqi xaqiis mooyane wa xisaab xisaabsan allah alweyn kolkii ay ahaat weeyaan khaalafahu اlwaliid ibn muslim weliid ibn muslim ayaa wuxuu khilaafay cumaan ibn saciid habka u wariyey waa noo imaan doonta habka duwan buu wariyey xadiis sagaal boqol iyo han iyo toddobaatan waa saxiix akhbarna axmed ibn sulaymaan aljazari arahawi aruhawi weyaan iqatu xaafid qala xadaana muamil ibn fadl muamal ibn fadl alxaraani waa saduuq qala xadaana waliid ibn muslim qurashi wa iqatu kaiira tadriis taswiya qala wuxu xadaanii shucayb ibn abi xamzata wa ibn cuyeynata wadakara aakhara can zuhri can saciid ibn musayab can abi hurayrata qa u abu hurayra faajmaca abu bakrin abu bakr wuxuu go'aansaday liqitaalihim inuu la dagaalamo dadkii riddada la imaaday amaba diiday inay zakada bixiyaan ayuu go'aansaday faqaala cumar wuxuu yidhi abu bakr abu bakrow kayfa tuqaatil saad ula dagaalamaysaa annaasa dadku qad qaala walxal qad qaal u yih rasul sal sl slm umirtu waxaa la faraa an uqaatil naas dadkan aan la dagaalam xataa yaquulu ay ka yihahdaan laa ilaha illa allah faidaa qaaluu haddii ay yihahdaan casama minii waxay iga ilaashadeen dimacahum dhigaalkooda wa maalo maalashooda ilaa maalalkooda iyo xoolahooda ilaa bixaqi xaqeeda mooyane qaala abubakr wuxuu yidhi law qaatilan aan la dagaalama on la dagaalamo an fara of kala gay bayna salaat wazakaa wallahi allaan ku dhaartay low manacuna haddii ay ii diidaan canaaqan waxar kaanuu ahay yuaduunaha mid uguda ilaa rasul qatltum aan la dagaalamana calaamada diidmadeeda qaala cumar wuxuu yhi fawallahi allan ku maa huwa ma ilaa an ra'aytu arkay allah alla qad sharaxa inuu sharay sadr abi bakrin liqitaalihim dagaalkooda facaraftu waxaan gartay annahu isaga alxaq inuu yahay weyaan xadiiska kun sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa saxiix akhbaranaa moxamed bin cabdillahi bn mubaarak almuharami waa caafid qaala xadaana mucaawiya abu mucaawiya dhah meeshaas mucaawiya maaha abu mucaawiya waa moxamed ibn khazim الضرير الضرير ويا ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره حاء حديث تحويلي من جديد إمام صلى الله عليه رحمة الله قال إمام سيحير وأنبانا وحنور محمد بن حرب الطائي وصدوق قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان سليمان بن مهران الكاهلي ويان عن أبي صالح الزيات السمان ذكوان وثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أبو هريرة qaala rasul rasulka wuxu yiri sal sl murtu xaliifan an uqaatil naska in aan la dagaalamo xataa yaquulu ay ka yidhahdaan laa ilaha illa allah qaaluu haddii ay yihahdaan manacu waxay iga ilaashadaan minii xaggii dimaam dhiigaalkooda waa maalahum xoolahooda ilaa bixaqi xaqeeda ma xisaab xisaabtan cala allahi alweyn kura ayat caza wajal waa gar bixaqi hadan maxaa weeyaan xaqa waxaa weeyaan oo bixaqihi xaq lislaam oo dembi qofkii galo islaamnimada gudaheeda amaba waajib laga rabay dayaca markaas waa loo qabani nacam sidaa w sidaa weeyaan waay xadiidka sagaal boqol iyo mm-hmm. agee iyo todobaad todoba miya akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali isxaq ibn ibrahim waa imaamka iqatun tabt qaala anba'ana yacla ibn cubayd alyaadi mowlaahum iqatu ila fii xadiidihi can اthawri fafiihi liin can ilacmash can abi sufyaan abu sufyaan طalxa ibnu naafic alqurashi mowlaahum waa saduuq can jaabir bn cabd lah radi allahu tacala anhuma an abi eh? can abi sufyaan can jaabir iyo wa can abi saalix can abi hurayra mujad acmash ayaa laba ariiq ku wariyey mar abu sufyaan oo طalxa ibnu naafic ayuu ka wariyey can jaabir bn cabdillah marna wuxuu ka wariyey abu saalix asamaan azayaad dakwaan ayuu ka wariyey can abi hurayrata laba saxaabi ayuu ka kala wariyey iyo laba ariiq can abi hurayrata qaala waxaa yidhi abu hurayre iyo iyo jaabir qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm umirtu xaliifan an uqaatil naas dadkan ala dagaalamo xata yaquulu ay ka yihahdaan laa ilaha illa allah faida qaaluu haddii ay yihahdaan laa ilaha illa allah manacuu minii waxay iga ilaashadeen o iga reebteen dimaahum dhiigyaalkooda inaan daadiyo iyo amaalahum xoolahooda ilaa bixaqiha xaqeeda mooyane kelimada xaqeeda oo tawxiidkii waxisaabi xisaabtoon cala allah alweynka ayay ahaata weyaan xadيث sagaal boqol iyo sideed iyo todobaatanaad waa xasn صحيح أخبرna الqاsم بن زكريا بن ديناr الqرشي wa ثiqة qال xadثna cbayd لله بن موسى الcبسي mولاهma ثiqة tbt qال xadثna shaybaan ibn cabdiraxmaan inaxwi waa iqatu saaxib kitaab can caasim ibnu bahdala caasim ibn bahdala ibn abinujuud weeyaan alasadi mowlaahum almuqri saduuqu lahu awhaam xujatun fi lqira'a waxadiidu fi saxiixayn maqruun can ziyaad ibni qays waa maqbuul can abi hurayrata radia allahu taala arda can rasul rasulka wuxuu yiri sal sl rasulka wuxuu yidhi nuqaatilu waan la dagaalamaynaa annaasrka ayaan la dagaalamaynaa xataa yaquuluu ilaa ay ka yihahdaan laa ilaaha illa allah faida qaaluu haddii ay yidhahdaan laa ilaha illa allah xurimat calayna waxaa nagala xaran yeelay dimaahum dhiiggaalkooda iyo amwaalahum xoolahooda ilaa bixaqiha xaqeeda kelibada xaqeeda mooyeen waxisaaban xisaabtooda cala allah alweyne korka ay ahaato weyaan xadiidka u dambeya cashirkeen caaw insha allah tabaraka watacala saddex kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa saxiix akbarna moxamed cabdillahi almuqarami waa iqa qaala xadaثana alaswad ibnu caamir ashaami albaqhdadi waa iqa qaala xadaثana israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq isabici waa iqat mutakulima fiih bilaa xuja can simak ibnu xarbin duhli waa saduuqun wa riwaayatu إكرمة khاaصة مضطربة وqad تغayر ورubama بآkhiri ورubama تلقن سimak بن xرب wey عن نعmaan بن بشhير رaضي الله taعالى عنهma qal نعmaan بن بشhير kuna waxaan mع النبي nabga ayan la jirna sل sلم fajaءa waxay بn rajuli baa yimid oo fasaarahu waxbuu ku saraystay faqal wuxu اqتlhu dila hala dilo uma kadibna qaal wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa allah tawxiidka ma qabsanaya ashhadu ma yuqiri an laa ilaaha ilaa lagu cabdo inaysan jirin ila allahu alla weyne mooyine qaal wuxuu nacam ha walaakinama yaquuluhaa tacawudan walaakin warka lagu noqoya yaquuluhaa wuu leeyahay tacawudan isagoo muxuu ahaa badbaado ka dooni oo inuu muxuu ahaa badbaado ku helan rabo ayuu kelimada u dhihi faqaala rasul lla wuxu yri sal slm laa taqtuluuha ha dilina fainamaa in kale ma ahane umirtu waxaa lii faray an uqaatila annaas dadka aan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaahay ka yidhahdaan laa ilaaha ila allah faida qaaluu haddii ay yidhahdaan casamuu minii waxay iga reebteen dima'ahum dhigyaalkoodii amaalum xoolahoodii ilaa biaqiha aqeeda m isaa xisaabtoona alla lwalidulka ay ahaata weyaan xadiistan marka aada u jeedaan oo tirada badan oo weli in badanna ay noo soo socdaan insha allahu tabaaraka wa tacala habeen dambe hadduu ilaahay nabada u gaarsiiye allahna gaarsiiye khayrna nawaafajiye waxaa weeyaan waxay ka hadlayaan qofka mu'minka dhiiggiisa inuu muxaram yahay oon la ogolayn in la daadiyo biduuni xaq oo waxyaabaha annaga hadda socda oo dimaada aan loo kala e, loo eegaynin albaru wاlfaajir yaqtuluuna ahla اislaam wayadacuuna ahla اwthaan ay meesha imaaday sidoo kalena waxaa weeyaan yaqtuluuna albara wاlfaajir qofka baariga ah, io kan faajirkaba muxuu ahaa e, laga asli dhiigga laga asli waxaa weeyaan waa wax imtixaan ah oo runtii aad iyo aad e, u dhib badan arrinta ayada marka waxay u baahan tahay dadka fikradda qabo oo un dhiig in la daadiyo dhiig un la cabo oo ummad muxuu ahaa xibnahoodii ay meel walba daadsanadaan dadka ka dhigta diinta oo kadibna soo fadhiisana social mediyaha dhihi waxaa weeyaan iyo idaacadaha iyo tifiyada alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin calaa maada yaxmed rabbahu muxuu rabbi ku mahadini wuxuu rabbi ku mahadinayaa inuu muxuu ahaa muslimiin iyo dad macsuumi dami ah oo muxuu ahaa haba yaraatee aanan mudnayn in la laayo inuu laayey oo waa dhiigi cabwa xaqiiqatan dadka iyaga dad diin lagu sheegaa ikhwaani ma ahan runtii waana fikrad aad iyo aad u hoosayso inta da'yartana waxay aad iyo aad eh, eh, ugu muxuu ahaa eh, ugu beer jilacsadaan ama ay ku beer beerlaxowsadaan diinta ilaahay iyo kiirada maxaarimta iyo gaalada dulmiga ay hayaan cadayn iyo waxyaaba noocaasa oo runtii kaleda duwan ayay waxaa weeyaan ay sheegtaan laakiin maa yaquuluuna shay wamaa yacmaluuna shay waxay sheegaan waa shay waxay samaynaanna waa shay ka duwan waa shay arrinteeda ka duwan marka qofka muslimka dhiiggiisa waman yaqtul mumina mutacamida fajazahu jahanam khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu wacadda lahu cadaaba aliima yacnii inta cuquubaho laisu daba dhigay yaa jazahu jahanam koo waa khaalidan fiiha kuwaari waqadiba allahu calayh alla walacanahu alla wuuna caladay wacadda lahu cadaab shan martaba oo mid walba tan kale ka liidan oo ka muxuua ah hoosaysa oo ka xanuun badan oo ka caro badan ayuu ilahay iskugu dara subxaana wa tacaala marka qof muminah kas in loo dilo waa khatar weeyaan lidaalika ayadoo halkaas laga duulaa cabdullahi bin cabaas xawr uma turjumaan qur-aan wuxuu la soo istaagayba qofka naf dila tooba ma lahaba cid laakiin ku raacday oo saxaabada nabigeena ka mid lama haayo isagan muxuu dhan aaday laakiin nacam toobo waa lay shaki ma lahan aw ninka sagaashan iyo sagaal nafood dilay kadibna ilaahay qalbigiis uu ku soo dhacay oo kadibna la yidhi adduunka yaa ugu cilmi badan nin baa la tusay marka waa taqaana mogta dadka dadka duubka u weyn oo muxuu ahaa oo hindaamka culamada lah waa lagu dagmaa in badan oo ka mid ah. mid marka un dumarka iyo ay caruurta iyo kuwa makastada ah iyo ay yaqaaneen umbaa farta loogu fiiqay lakiin aqoon badan ay hoos ku jirin markaasuu yihi nin baa sagaashan iyo sagaal nafood dilay tawba ma leeyahay markaasuu yihi maya rab naftiisii ayuu muxuu ahaa galaaftay boqol boqolkiyaa la buuxiyey isaabta isaabta meel ka taalla moogta boqolkii u buuxiyey kadibna markaasa wuxuu yidhi bal qof caaliman ah lii raadiyo ilahay baa khayr doona subxana watacala nin sheekha loo geeyo caalim ah oo diinta ilahi yaqaana subxana watacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa nin ayadahaas yaqaano iyo muxuu ahaa eh, kutubii hore ayadaha noocaas ka warrama oo muxuua towrata injiil ku yeelay iyo zabuur iyo yaqaanay miduu ahaadaba ayaa markaa loo geeyey markaasuu yidhi oo man yaxuulu baynaka wa bayna towba adiga towbada dhexdiina yaa geli markaasaa wuxuu yidhi meel fulaan aado ka hajiro muxuu toobakeeno dad fiican joogo halkaad alle ku caawido u dhaqaaqi marka ninkii markii aad bartamihii joogo ood labadii meeshii uu ka tagay meeshuu socday bartamood uu jooga ayaa malkumood baa u yimid uu dhacay halkii uu ku dhacay malaa'igtii naarta iyo malaa'igtii jannada ayaa ku murmay qaala waxay yidhahdeen kuwa ahlu jannada jannada muxuu ahaa malaa'igtii waxay yidhahdeen ninkan wuu tooba keenay toobbuu u yimid saasay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen ninkan lam yacmal kuwa naarta muxuu ahaa mas-uul ahaa khayr weligiis muusa samaynin kadibna malag baa suuradda waxaa weeyaan eh, suurad waxaa laga dhigay ama rabbi subxana wa tacaala suurad bini aadan lahaa loo soo diray markaas u kala saarayoo wuxuu yidhi ha la qiyaaso oo ha la mitiriyo meeshuu u socday hadduu u dhowaadana waa ahlu haddii meeshuu ka yimaado uu muxuu u dhowaadana waa ahlu arrinkaa markay xaalad saa u dhacday waa la mitiray waxaa la arkay xabadxabad intii xabadka xaggiisa ayuu dhankii xaggiisa ula dhacay oo adigoo dhin yar ta hal hal xabso loo xangaaraynaa laga yaabaa ayuu dhankaas u dhacay ahlujanna ayaa laga dhigay marka toobo waa ley laakiin waa khatar weeyaan nabiga wuxu ley sal slm qofka muuminkaa inuu diintiisa iyo noloshiisa ufusxa iyo muxuu aha waasacnimo ku jiro kama zuula maa lam yusib daman xaraaman ilaa dhiig xaaraan uu kaga dhaca markaasa waxaa weeyaan adduuniya akhraba qofka ku caririyoobaan ilahi waxaan ka baryana subxana watacala dhiig muslim alla naga qabto ummaddan diinka muslim banaystan ilahi subxana watala ha soo hanuuniye ilaah hanuun ha siiyo subxaana wa tacaala muslimiinta kelimadooda allah mideeyo qalbigooda allah mideeyo waxaa weeyaan awoodooda allah mideeyo taladooda allah mideeyo diintooda ku ku dhegan oo ku dadaal allah ka dhigo ilahay subxana wa taala dhiiggan socdo allah naga joojiyo cudurada allah naga dulqaado diintiis kuwa shaqeey allah naga dhiga kuwa ku noolaada allah naga dhigo kuwa ku dhinta allah naga dhigo kuwa lagu soo saaray kelima tawxiidka allah naga dhigo hada wallahu aclam w sal l sl abdi rasul mustafa